الإمام رحمه الله تعالى فصل وأما كلام الحنابلة فقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع waxaynu ku soo jirray nuquushii ku saabsanayd ee culummada madaahibta afarta ah ee khusaysay ruuxa muslimka ah ama islaamka u nasab sheeganaya in isagoo markaasi u nasab sheeganaya islaamka uu gaalnimo ku dhici karo oo shahaataynkii uu ku dhawaaqayay iyo salaadii iyo soomkii iyo shacairtii islaamka aysan ka difaacaynin inuu gaalnimo ku dhaco a'immadii shaaficiyada iyo xanafiyada iyo maalikiyada aqwaashoodubu sheekhu qayba ka soo guurshay oo inoo dambeeyey madhabkii afraad ee xanaabilada ayaa inoogu xiga caawa in sha allahu tacaala sheekhu wuxuu wa ama kalaamu xalaabilah culamaa kalaamil xalaabila hadalkooda marka loo baahan yahay waxaa kamida mida weeye maqaamka munaasabka ku ah kalaama abilwafa ibni caqiil alxambali waa imaam mujtahidoo min a'immati alxanaabila qarnigii lixaad iyo shanaadba u dhexeeyey laguna tiriyo ragga waaweyn ee madhabka xanaabiladu uu ku dhisan yahay waagii hore nin bacdulbidac ku dhacay buu ahaa laakiin fii aakhiri cumrihi wuxuu ku gabagaboobay inuu yahay nin sunni oo salafi ah marka asagoon wax bidca ah aan ku jirin buu geeriyooday buu sheikhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi tacala caleyh nin aad u aqoon badan oo cilmi badan baa culimmadu ku tilmaameen oo looga mara kacay qaala sheekha wuxuu yidhi abulwafaa ibnu caqiil alxambali lamaa sacubat markay ku adkaatay attakaaliifu axkaamtii sharciga ahayd cala aljuhaali qolyaha aqoonta yar ee muslimiinta iyo wataqaami dadka dabaallada ah taqaam waa caamada ama qolyaha mxuu ahay aan caqli badan lahayn wey <clears throat> cadaluu waxay ka leexdeen can awdaaci sharci ay can axkaami sharc sharciga axkaamtiisii iyo siduu sharcigu rabay bay ka leexdoon ay ka tageen waxayna u leexdeen ilaa tacdiimi awdaacin ilaa tacdiimi umuur wa axkaam inay weyneeyaan umuur iyo arrimo ayagu wadacuuha ay dejiyeen lianfusihim naftooda ay u dejiyeen iyagaa dejistay fa sahulat calayhim axkaamta iyagoo ay dejisteen iyo arrimaha ay sameeyeen baa u sahlanaato u fududaatay maxaa yeelay id lam yadkhuluu ma aysan gelin biha bisabab alaxkaam allatii wadacuuha lianfusihim taxta amri hayrihim axad xukuma ma jiro ayagaa isxukuma sheekh baysan ka amar qaadanaynin kitaab qur-aan aysan danaynaynin xadiid baysan eegaynin ijmaacu salafi saalix iyo muslimiintu xaggay mareen dan kama laha ayagaa dejistay marka qabri hebel ha la booqdo intaa sunnadana ha la geeyo asaga ha la baryo ha lagu tawaafo heblaayaha loo diiqo ayagaa isxukumaba caama waxay hoggaansanaysa maadaama ay qawaaciddii iyo xeerarkii islaamkaba ka baxeen oy bannaanka ka yihiin waxay doonaan bay maamulnhayaan sheekhu marka wuxuu idhi abulwafa ibnu caqiil alxambali wahum caamadaas iyo qolyahaasi ku dhacay tashriica mxuu ahay min duuni illaah cindii aniga agtayda buui kufaarun gaalo weey bi hadi alawdaac axkaamta ay dejisteen ayay gaala ku yihiin axkaamta ay dejisteenna maxay tahay waa midla tacdiimi alqubuur qubuurta in la weyneeyo weynayn ka baxsan tii sharciga ahayd qubuurtu in la salaamo oo loo duceeyo hadday muslimiin yihiin baynu ka hadlayna lagu cibro qaato aakhare lagu xusuusto ayaga dembidhaaf loo weydiiyo la siyaarto laakiin aan loo safrin buu sharcigu qabaa xagga kale ixtiraamka inaan lagu istaagin lagu fadhiisanin aan lagu dul saxaroonin intuba waa qabaa sharcigu ayib laakiin ayaga in wax la moodo oo iyada la barakaysto oo iyada la baryo oo lagu dawaafo oo lagu khalaaweeyo oo cibaadadkii lala aado waa tacdiimkii gaaladu ay weynayn jireen ee qubuurta iyo wa khitaabi almowta dadkii dhintay in lagula hadlo oo la weydiisto bilxawaa'iji baahida jamcu xaaja nin dhintay baa sheekh hebelow awowow la odhan hayaa mxuu ahaayey yaa la weydiin hayaa <clears throat> aw katb الriqaaci fiiha ama katbu riqaac jamcu ruqca in waraaqa la qoraa jamcu riqaca waa ruqcada waa waraaq yar baad qoraysa dalabkaadaad ku qoran meel baad u diraysa waxay samayn jire intay waraaq baahida uu ku qoro ruuxu ayuu qabriga sheekha ku ridahayaa oo maqaamka dhigahayaa godod lagu garay lahaan jireen ayb waxaan xusuustaa hadda adari sheekh ku xabaaran loo yidhaha sheekh abaadir ama sheekh abdaal ba loo yaqaan jaad baa loo geeyaa qabrigiisa caqaar weynoo jaad baad soo qaadaysa markaasaad meel huluul ahoo luuq aad dhigaysa waxaa lagu odhanaya sheekhaa qaadahaya waad ka tegi niman tuugo mooryaano meesha ka shaqaysta oo ku nool ayaa qaadan hayaa dadka uun caqaaraadka jaadka ah wada yaab kugu dilahaya ayb marka waxa weeyaan mila tacdiimi اlqubuur qubuurta in la weyneeyo maalan iyo wa khitaabi اlmowta dadka dhintay in lagula hadloo la weydiisto bilxawaaiji baahida aad u sheegatay sidii ilaahay subxaanahu wa tacala aad baahida ugu sheeganaysay aw katbi riqaaci ama waraaqa in la qoro fiiha fi lqubuuri maxaa lagu qorhayaa katbi riqaac fiiha waxaa ku jira waraqaa waxaa ku jiro ku qoran ya mawlaaya ifcal bi kada sayidkaygiiow ama gacalkaygiiow sheekhii baa lala hadlay meesha ku xabaalla dhintay ahlu maqbuurka ahaa saa e yeel ibadbaadi wakadaa waxaa lamida oo iyaduna ay ku gaaloobeen ilqaa'u alkhiraqi ee karimo ama marya in lagu tuuro cala shajari geedaha geeda la barakaystooo marya laga laalaadso oo laga galo oo lagu xidha waa xalay soo maraynay iqtidaa'an dayasho ku dayanhayaan bay saa u yeeleen oo cid kaloo hadda shabbahaan ama waxaan ugu horraysay ma jiru sheekhu leeyahy waxaa ugu horeeyey biman cabada allaata wاlcuza dadkii laata iyo cuza caabuda bay ku daydeen buui maxaa ariiq muslimiin ma aha ariiq saxaaba ma aha ariiq islaan ma aha cid maanta aanu dhaha nimankaa salaf u yahay oy daba taagan yihiin waxaanu haynaa qolihii caabuday allaata wاlcuza ee carab iyo khayrkoodba ahaa intaha kalaamu hadalkiisii intaasoo ku dhammaaday fata'mal eeg buuhi sheekhu qowlahu qowla abilwafa alxambali uu yidhi wahum cindii kufaarun bihada alawdaac gaalo weeye qolyaha ayaga caamada ah ama juhaasha ah ee waxaa dejistay sheekhu uguma cuudaarin biljahli lianna masaladan masala jaliya daahira macluum min addiini bidaruura weeye ayib jahliga cudurdaarka noqdana ma gala meelaha ayadaa ilaa dad khaasa mooye iyo wa tashbiihahu shabahu ku shabahay u ekaysiiya dadka ayaga ah iyaahum ayaga biman duulkii cabada laata wlcuiiri buui cabad laata wlcua wuxuu ku shabahay oo ekaysiiyey dadkii cuse iyo laata caabuday naqligan abulwafa ibn caqiil waxaa soo guuriyay ardaygii ibnuljawsi fii kitaabi talbiis ibliis buu ku soo guuriya waxaa kaloo asagoo faahfaahsan soo guuriyey oo yidhi aad iyo aad waxaan u jeclaystay xaggana qiimo badan oo quruxsan maa qaalahu abulwafa ibn caqiil waxaa sidoo kale aad u ammaanay naqligan asaga ah alimaam ibnqayim raxmat ullahi tacala aleyh fii kitaabi qadfulahfaan baasna aad u ammaanay waxaa soo guuriyey eh, ibnu muflix waxaa soo guuriyey ama dacwa najdiya waa naqli ka oo haabit ka ah can abilufam bn caqiil alxambali marka qolyaha waa gaalo ayb mushrikiinta iyo qabuuriyada alcubaad alwliyaa wasaalixiin awliyada iyo saalixiinta dadka baryaha caabudee tuuga gaalo weeye waana mujmac arrinka asaga laa khilaafa fii kufrihim dadka noocaas ayb ilaa ay aima dacwa najdiya yidhaahdeen ninka ka shakisan ee qolyaha cubaad alwliyaai wasaalixiin ah ninka ka shakisan yaha lagu daba tukan salaadu asixi mayso in lagu daba tukado oo imaam uu noqdo salaadu qaban mayso imaamna ma noqon karo ha laga goosto alladii yashuku fii kufri اljahmiya wa fii kufri cubaadi اlwliyaai wاsaalixiin ninkaa asagaa laa tasixu salaatuhu walaa tasixu imaamatuhu laguma daba tukan karo ayb marka nimankaasi ilaa uu alimaam eh, mxuu ahay sulayman ibnu saxmaan uu kitaab khaasa qadiyadda ka qoray bay culammadu hawshaa ka hadleen markaad dabagashana qadiyadda ayada xataa aima dacwa najdiya ka hor iyo mxuu ahay aimat almadaahib alarbaca dhammaantood way caddeeyeen qadiyadda ayadaa ninkii ku khaldama inuu gaal yahay kaafir yahay ijmaaca weeye xataa ibnu xajar alhaytami baa ijmaaca soo guuriyey fii kitaabihi almuciin fii sharxi alarbaiin buu ku soo guuriyey man dacaa hayr allah nuucu duunum ha noqdo inuu kaafiriya waa ijmac buu kadalika ijmaaca wuxuu ku soo guuriyey kitaabkiisa alclaam biqawaaic ilislam buu ku soo guuriyey marka ashaaciro salafiyo ahariyo iyo khayrkoodba waa arrin meesha iska cad weeyey maxaa yeele nuux asalkii bay taabanaysaa ilaa nabiga lala soo diray laa ilaha illa allah meel kaga dhacaysaaba macbuud xaq lagu caabudo oon la ka ahayn ma jiro mar haddaad tidhi ood ilaahay khayrkii weli iyo nabi iyo malag iyo muxuu ahaay ahlu qaabuur aad barido ood wax ka weydiisato haddii khadkaasoo dhan baad ka baxday asalkii asaaskii baad dumisayba shahaadadii aad diinta ku soo gashay baabad ku tumatayba wa qaala asheikh taqiyuddiin alxambali isaguna shaekhulislaam ibnu taymiya wey axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam alcabaas alxaraani alxambali sheikh lislaam wey wuxuu asaguna yidhi fi risaala sunniya inay taa laga yaabaa ama fi risaala saniya labadaaba waa suuragal asaniya hadday noqoto waa risaaladii ama dhambaalkii ifahayay ee qiimaha bannaa asunniyan hadda waa nisba ila sunna ma xarakayso labadaaba waa la ictibaarin karaa lamaa goortii dakara uu sheegay xadiid alkhawaarij xadiidkii khawaarijda ku saabsanaa markuu sheekhu ka sheekeeyey iyo wa muruuqahum muruuqa alkhawaarij khawaarijtu inay ka baxayaan min addiini diinta islaamka ay ka baxayaan oo uu sheegay wa amrahu sal ly slam iyo nabigu amarkuu bixiye biqitaalihim qitaali alkhawaarij markuu sheekhu sheegay qaala ibnu temiya wuxuu yidhi yacni wuxuu rabaa hordhac baa ka horreeyey markuu sheekhu ka soo hadlay khawaarijta dhibkooda iyo diinta say oga baxeen iyo nabigu inuu faray in lala dagaalamo la laayo ayagoo cibaado badnaa oo islaam sheeganayay oo u arkaya inay muwaxidiin yihiin ayaa sharcigu wuxuu faray nimanka in la gumaado dayib hadday sidaa tahay oo ruux asagu wuxuu iska aaminsan yahy waxba tari waa xaqiiqada jirtaa ayaa loo baahan yahay adugu haddaad iska muslim tahay fiican oo caabid tahay oo zaahid tahay cinda allahi wa fi sharcina sa'adan ahayn waxba ku tari nin walba qumanihiisa qoorta ugu jira laakin muhimaddu waa in miisaanka sharciga aad waafaqsan tahay islaamka iyo kitaabka iyo sunnada iyo sharcigaa dadka lagu miisaama ee bini aadamku waxay kaa aaminsan ama ku arkaan miisaan ma aha wuxuu uhi sheekhu faida kaana calaa cahdi rasuulillaah hadduu ahaa xilligii nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo khulafaa'i xilligii khulafadu noole abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo caliy minman duul hadduu joogay xilligii subanuhu uu joogay ee saxaabadu noolaayeenba waxaa taagnaa oo la helay minman duul intasaba u nasab sheegtay ila lislaam miman duul xaggii laga helay cafan intasaba ila lislaam man baa laga helay maraqa ka baxay diinta maca cibaadati alcadiima haddii xilligii nebi maxamedba iyo xilligii saxaabadaba dadkii islaamku u nasab sheeganayay laga helay qayb diintaba ka baxday ayb ila khawaarij kaanuu yantasimuuna ilaslaam bal ahlu tawxiid walcadli bay aamin inay yihiin inta kale inay gaala yihiin bay aamin annagaaba u fiican bay dheheen kitaabka qur-aanka ku dhaqmayn annagaa u gargaarayn bay taagan yihiin falyuclam maca cibaadaati alcadiima asagoo cibaado weyn la imanaya khawaarijtaade nabigaa sheegay salaadiinna iyo tooda toodaa idinka khatarsan soomkiinna iyo kooda koodaa idinka khatarsan qur-aan akhriskooda maba gaari kartaanba say u cibaadaystaan lamaba gaari karo goroflagad bay wada yeesheen kulligoodba wejigaa wuxuu noqday mxuu ahay kulligoodba waxaa ka soo baxay meelaad sibir moodo ayaa nin walba u yeeshay shafgeel buu noqday cibaadada darteed wa maca daalika nabigu wuxuu yidhi meesha lagu arka halalaayo afraadan wa jamacaat fasaadkay keenayaan baa ka badan ninkii noocaaseen mushriga ahayn haddii sharcigu yidhi sidaa la sameeyo maxaad moodaysaa buu sheekhu dad kale hadalkan dheer uu sheekhu yidhi arisaala saniya hadal dheer wey wuxuu ku jiraa majmuuc ulfataawa mujalladka saddexaad safxada saddex boqol siddeetan iyo saddex ilaa afar boqol hadal dheeroo socdo weeye sheekhuna wuu ku tasarrufu waa gaabiyey aad buu iskugu celceliyey faqaraad badan oo waxbaan ka tilmaami doonnaa ayib risaalada marka waa fasal ku jira kitaabka asaga ah oo dheer iyadoo gooni loo dasaarana waa jirtaa mujalladka saddexaad majmuuc ulfataawa saddex boqol siddeetan iyo saddex ilaa wixii ka dambeeya falyuclam hal la ogaada buu uhi sheikhulislaam ana almuntasiba ila alislaam ruuxa u nasab sheegta islaamka iyo wasunna sunnada u nasab sheegtay fii hada alasmaan xilliyadan aynu joognay zamankaanu joogno qad yamruqu inuu ka baxa laga yaaba aydan ku noqonay min alislaam hadii xilligii nebi maxamed oo tawxiidku degahayay oo waxyigu socday oo xilli barakaysan ahaa iyo xilligii saxaabada alqur'aan almufadala haddiiba dad diinta ka baxay la helay hadda oo la baaba'ay oo dhowr boqoloo sana la marahayo qarnigii sideedaad la marahayo waa xilligu sheekhu noolaa weeye ayib lix boqol iyo lixdan iyo koodii meelahaas ayuu sheekhu dhashay taqriiban toddoba boqol labaatan iyo sideedna waa geeriyooda taqriiban meelahaas marka qarnigii toddobaad iyo sideedaad buu sheekhu u dhexeeya qarnigaa marka sideedaad siddeed boqoloo sano kadib maxaad moodaa buuhi sheekhu xilligan waxaa la helaya dad diinta ka baxay wadalika diinka baxana waxaa keenaya biasbaabbu ku ahaanaya asbaab dhowra keenaysa asbaabta sheekhu waa tiriyey asbaab badan buu tiriyey sheekhu aad fara badan laakiin sababkii u muhiimsanaa uu sheekhu ka bilaabay ayuu sheekhu ku gaabsaday minha waxaa kamida mid a in lagu xadgudbo fi bacdi almashaayikh culummada qaybo ka mida awliyada sulaxada ahlu khayrka ahlucilmiga dhintay ama nool baa qayb la bumbuuninaya xadkoodii baa la dhaafinaya sheekh wuxuu ka goon halka asaga ah, mila sheekh caday wa yuunus alqatay aw alxallaaj wahayrihim waxaa lagu xadgudba mila sheekh cadi ayib sheekh yuunus alqati waxaa lagu xadgudbayaa xallaaj oo asagoo zandaqa loo dilayba oo gaalba ahaa iyo hayrkoodba ayib wuxuu ihi balhuluwu fii cali bn abi aalib baa ka mid a ah. waxyaabaa lagu gaalooba ee diinta lagaga bixi waxaa ka ah saxaabiga jahiilka in lagu xadgudbo oo xadkiisa la dhaafay waa saxaabi in loo taradiyo oo loo duceeyo oo khayrkiisa la qaato lagu daydo wey laakiin in ilaahnimo la siiyo meesha kuma jirto baluluwu fi lmasiixi wanaxwi nabiyulaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyada la halmaala in lagu xadgudbaa lagu gaaloobahayaa sheekhu waa soo fa fakullu man hala ruux alla ruuxii ku xadgudba dhaafiye xadkiisii fii nebiyin majmuuca waxaa ku qoran fii xayin baa ku qoran laakiin kutubtii ka dambaysay wax ka soo goriya shekhulislaam nebiyin bay kulligood qoraan marka xayin iyo nebiyin waa isku egtahay maadaama waag hore iska jirin marka waa dhici kartaa fa kullu man halaa fii nebiyin nebiyintaa bayna ku fiican tahay ayib aw rajulin saalixin damba kutusaysa fa kullu man halaa fii nebiyin ruux kastooo ku xadgudba nabi iyo rasuul ilaahay aw fii rajulin saalixin fii baa idinka go'an ayib ama rajul saalixa ku xadgudba wa jacala wow labaadna waa idinka go'an tahay halkaana wow go'an ayib markuu sheekhu maraya aw fii rajulin saalixin majmuuca asalka waxaa ku jira ka mili caliyin radi allahu tacaala canh aw cadiy aw naxwihi aw fii man yuctaqadu fiihi salaaxu kalxallaaji aw alxaakim aladi kaana bimisra aw yunas alqatti wanaxwihim wajacala bay iskugu xidhantahay lakiin sheekhu intaa waa gooyey maadaama la iska fahmaayo wajacala yeela fiihi fi rajuli saalixi aw fi nabiyi geliyoo siiya nawcan min alilaahiya ay nawcan min alcibaada ibaado oo ilaahay uu leeyahay baryo tala saarasho gargaar weyddiisi dembidhaaf weydiisi naxariis in la weydiiso waxaasoo dhan ba allah iska leh mila an yaquula matan inaad tidhahda seed nabi loogu xadgudbahayaa sidee baa nin saalixa loogu xadgudbahayaa xadgudubka diinta lagaga bixi maxaa ka mida ah sheekh maxamed sheekh ibnu taymiyo wuxuu waxaa ka mid ah mil inuu yidhahda matalan yaa sayidii fulaan sayidkii fula hebel ahaayo waa sheekh cabdilqaadirow sayid hebelow sayid muxidiinow sayid muxamedow sayid muxuu ahay hebelow waan naqaan sayid nuurow sayid xuseenow waa fara badan yihiin sayidyaalku adduunku waa buuxusheen meel kastay yaallaan wax naga sayid badanay uusan jirin baan u malayn nimanka annaga waana la gooyeen yaa sayidi fulaan sayidkayga hebel ahaayo unsurnii ii gargaar aw akhifni unsurnii ii heli aw akhidnii ii aw irsuqnii irsaaqad iyo adduunya iyo aw ijburnii ikab waan jabanaya ikaali oo icaawi aw ama ana anugu fii xasbika anugu waxaan ku jiraa gacantaada ammaankaada magantaadaan ku jira xasbika ay kaafika wey ruuxa kugu filan hadee waa magan baa loo jeedaa ama aw naxwa hadihi alaqwaal mila an yaquula yaa sayidi fulaan aw naxwa hadihi alaqwaal ama aqwaashan wax la mid ah baa ku jirta nusada asalka ee majmuuc fataawa waa nafs shay waxaa ka go-an asalka ku jirta aw aw irxamnii aw insurnii aw irsuqnii aw akhifnii aw ajirnii aw tawakaltu calayka aw anta xasbii aw ana fii xasbi kulli waa isku mid waa hawlihadda aanu samayn jiray weeye ciyaadan biاllah kadalika kuntum min qabl famana allahu calaykum fatabayanu marka waa la soo maray hawshaan wixii la samayn jiray w intaa waxaankan lama yidhaahdo intaa waxaan ka ahayn lama yidhaahdo intuu sheekhu muxuu ka yidhi fa kullu haada nabi iyo nin saalixa iyo muxuu aha ciise iyo nebiyulaahi maxamed iyo khayrkoodba iyo culmo la jecel yahayba hawshan lama siin karo allah iska leh ayib fa kullu haada shirkun wa dalaal intaa aynu soo sheegno waa shirk ilaahay loo shariig yeelay oo xaquu lahaa cidkaa lala wadaajiyey weeyaan oo lagu ladhay wadalaalun dhumitaan xaqi laga dhumoo la garab maray wey yustataabu saaxibuhu arrinkaa ninkii laga maqlay baa toobad la weydiyo inuu ka noqda gaalnimadan ayada fain taaba hadduu toobad keeno falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey warku waa iska cadyahay doo ruux muslim wanaagsan wailaa hadduu toobad keeni waayo qutila waa riddatan baa loo deli waa iska caddahay gaalnimo u dhiman fain allaha subxaanahu wa tacaala inamaa arsala arusula rususha wuxuu u soo diray hawsheenna waa inugu badnayd meel kastaba waa taallay nuquushuu ka tagay ee ku saabsan mxuu ahaaye howlaha kufriyaadka kus waxaa ka mid a mil an yaquula kullu risqin laa yarsuquniihi shaykhu fulaan ma uriidu irsaaqadaan iisu marin sheekh hebel anu maba rababa siduu qolyihii daarood yidhi jannaduusan cabdullahi yusuf gelayn geli mayna yidhahdeen ayib maba rabna waarkeedaba jannuusan oday cabdulahi nooga horeynayno kuma jiro niman masaajida ku tukada yidhi ayib inaad tidhahda maalan irsaaqad aan ii sumanin sheekh hebel maba rababa ayib aw yaquula idaa dabaxa shaatan bismi sayidi ama markuu neefka gowracay buu u dhimo sheekh cabdiqaadir u dhimo bismi sayidi fulaan gaalnimo aw yacbudahu bisujuudi lah ama inuu sheekha aabudo u sujuudo waa inaad u sujuuddo waa cibaado wey aw liayrihi liayri sheekh buu u sujuuday aw yadcuuhu min duuni aw yadcuuhu min duuni illaahi hadal ka baxaya sheekhu intaasoo dhan wuu gooyey inuu keenay ahayd ku fiicnayd aw an yadcuuhu min duuni illaahi tacaala an yaquula yaa sayidii fulaan unsurnii saasa iskugu xidhan tahay ilaahay hayrkii matana baryo waxaa ka mid ah, an yaquula yaa sayidii fulaan wyaa cabdilqaadir kun cawna lana wayaa cabdilqaadir kun cismatana baa lagu exdarin jiray maxaa meesha ku qoran waa shirki iyo dalaal iyo ridda iyo khuruuj min almilla caa oo dhanna niman baa ku xadareeya amtaa ku hayo ku nafbaxay oo biyo sanjibiilla u cabi oo shaah u karsan oo loo alaalaasi oo loo mashxaradi oo gabdhuhu ay fooxashidi oy unsiga keenahay oo cadarka la qaybin wayaa cabdilqaadir kun cawna lana wayaa cabdilqaadir kun cismatana wax kuu dhimanba maba jiraba cabdilqaadirow noo gargaaroo na kaalme meelaad joogtaba na ilaali aafe iyo dhib iyo cadaab iyo marad iyo xanuun iyo guuldaraba naga ilaali alaa ya wliya allah aiiuna bifadl cawdhan la celinaya alaa ya wliya allah aiiuna bifadl lah macaam ahdi shirki iyo gaalnimo iyo diin laga baxay iyo baa meesha taalla awliya ilaahay noo gargaara kulligood baa laisku darayba ninkan hal nin buu dul fadhiistay asagu kuwaas waa shurakaa u mutashaakisuun ayib inta arbaabu mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid alqahaar idan hawsha aad bay u badnayd cayniyada oo weliba reer galbeedku ay ku badnaayeen caawo dhan salaatun wa tasliimun wa askaa taxiya ay xertu wada hayaan ninka shaawuushka hogaamiyaha abyaadu qaada waxaa ka mid a ah, akhifna akhifna yaa shifaa'a quluubina wa canii yaxawil maa siwa allahi wadfaci nabigu la canii xawil maase wallaahi wadfaci wa caniya xawil maase wallaahi wadfaci ilaahay waxaan ka ahayno hadduu isoo maago dhan iga difaac hadday gaala iswaasho hadduu cirku soo dumo hadday malaa'ig soo qalabqaadato wax kastoo aniga isoo weerara ama dhiboo yimaada oon alloo iskeena aan ka ahayn ku filowba nabi maxamedow laakiin alla maalinku asagoo iskeeno lama difaaci kara wey alla waa kaa xoog badan yahay intaas waa kaarta lagugu qarinhaya wey ku hadhay nabigu wuxuu difaaci kara ma jiro waa aadame ilaahay barakeeyo risaale loo soo dhiibay in la raacooda rumee loogu talagalay laakin xuquuqda ilaahay shuqul kuma laha lilaahi xaqun laa yakuunu ligayrihi walaa cabdihi xaqun huma xaqan marka haddii laisku qaso gaalnimia shirki baa meesha ka soo booday tiibuu sheekhu ka hadlaya fa in allaha subxaanahu wa tacaala markuu hawshaa sheekhu dhammeeyey hadalkii qiimaha badnaa ee wuxuu yidhi eh, allatii hiya eh, cafwan waxaan u jeedaa hadalka markuu dhammeeyey sheekhu wuxuu yidhi aw naxwa hada min alaqwaali wاlafcaal alatii hiya min khasaa'is rububiya alatii laa taslux ila lilahi subxaanaه wa tacala fakulu man hala sheekhu wuxuu leeyahay arrintaa ayada allah iska leh waa khasiisa min khasaa'is alilaahiya baryada gargaarka tala saaradka mxua ah, magangalka ayb muciinulmuslimiina muxidiini jilaanow magantaa naga yeelay isaga la magan mucawilmuslimiin waa sheekh cabdiqaadir baa loo jeedaa muxiidiini jilaano magantaa naga yeelay kunta yaa cabdalqaadir kacbat alwliyaa'i kunta yaa cabdalqaadir kaashifa alkurabaa'i caawo dhan hawshaas soconaysa ilaah yar maya ilaah weyn weeye ilaah weyn oo dharka soo dhigtay oon ahad kaleba la aqoonin waa waxa koonfur iyo galbeed iyo meel kastaba yaallo wey soomaali hawshaa waa ku siman tahay gaalnimadu ha kala badnaato carabba asnaamta waa kala jeclay qolyo mintidiinoo ku dheggan asnaamta sidii reer khasraj iyo ree owsoo ku nafbixi jira manaada carab qurayshoo ku nafbixi jirta muxuu ahaa cuza eh, ayib ree hudayl iyo reer haqiifoo ku nafbixi jira asagu laata ku nafbixi jiray waa kala asnaamta waa kala xigsan jireen qolyo markaa sadana oo mutaxamisiin ah dee shirki walkufr waa jireen laakiin waxay wadaageen shirki iyo gaalnimo inaguna waynu wadaagi jire laakiin waa uun la kala daraa laakiin shirkiga nin walba in ku filan waa haystay ayib lanaa qطbun calى أwja اlmacaali imaam اlkuli fii طurq اlwisaali lahu اtamjiidu wاtamkiinu xaqan lahu اlmajd اlmu'ahalu ya mawaali waxaa laga hadlaya shee cabdilqaadir lanaa qطbun calى أwja اlmacaali imaam اlkuli fii طurq اlwisaali maxaa kuu soo hadhay lahu اtamjiidu wاtamkiinu wاtasriifu xaqa ma aha majaaz iyo muxuu ahaaye waxa muxuu ahaaye geli kara waa liأna tawkiida yarfacu اlmajaaz ayib wakadalika tamyiiz meesha waa ka saaraya xaqiiqo wey wuxuu leeyahy lahu tamjiiz sharaf oo dhan buu leeyahay watamkiin adduun maamul oo dhan buu leeyahy ma ka mid iyo watasriifu adduunka in la kala hogaamisho asagaa iskale waa mudabiru lkhalaa'iqi ajmaciin sheekh cabdilqaadir waa calaa ariiq alquburiya nimanka haaulaa'i ninka ka shekeeya gaalnimadiisu asagaa islaamnimadiisu fari ku gudan tahay kafaratu murtaduun wey hadday islaan ahaayeen aw kufaarun asliyuun calaa qowlayni laima dacwa najdiy qolyaha iyaga warkooda waa iska cadyahay yaan ummadda lagu lugoynin waa dhooban yihiin hadda qolyihii soo weeraray baa ka mid a muxuu ahay gadawaadhow soo weeraray ee balaxaawe buuqa ku furay waxaa ka mid a qolyahan dhuusamareeb ee guriceel fadhiyaa ka mid a qolyahan kulligood wada dhuumanhaye maalin un sugahaya inay wadaadduhu liicaan ama gaalo ku soo duusho oo dhan ee midyaha la wada fadhiya ilahay khayrkii barya ayaa ka mid a qolyihii markay muxuu ahaayey waa intay soo duulaan ay balaxaawe qabsadeen waa garanaysaan waxay ku xasreeyeen waxaa ka mid ah dad iyo dunya daafacaayo waraabaa degay wadadiyay yaa loo jeeda ma sheekh nuur xuseen bay baryahayaan dad iyo dunya daafacayo maxamuud daafaca asagaa dhintoo daxalaystay oo weliba markuu dhinta xataa ay nasaariya kristaan u yimaadeen kismaayintay ka logeen iyo afmadow bay ugu tageen qabrigiisa xataa waxaa yimid boobab iyo qaysas waaweyn inuu kiristanaabaaba dhici kartaba laftirkiisu oo howlaha ama xidhla lahaa almuhim eh, qolyihii dhuusamareeb yimid sheekh yusuf duraad bay ayaguna barya waad maqlayseen sheekh yusuf duraadow qumli yaa weli qumli yaa weli sheekh yusuf duraadow qumli yaa weli baa lagu leeyahay ashraar halaagay shabaab baabi'iyey muxuu baabi'iyaa isaga waa hore daxalaystay oo wuxuu hadda ku sugan war loo haynin nimankan waxba iskama bedelin qolya masaakiinoo caamaan la socona adduunka annagu waan fiicannahay carabtu hore waxayd annagu kuma jira buu leeyihi carabkuwanaa ka daran carab markay eh, xaaladdu ku xumaato oo waxaan iyagaaba samaystay mugtu way garanhayaan meeshay ka soo jeedaan bay yaqaanaan culummo ay lugoonayaane dad culummo sulxaha oo horoo dhintay inay ku xadgudbeen bay aaminsanaayeen intay marka beri la joogo unbay baryi jireen hawshu markay kullaato waa iskaga tegi jireen ayib iskaga tegi jireen waa innaga soo guurinay eh, suuratu yuunis huwa اladii yusayirukum fi اlbaxri wاlbari xata ida kuntum fi اlfulki wajarayna bihim biriixin طayiba farixuu biha jaءata riixun caasif وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين niman la yaqaano wey carab warkeed waa iska cadyahay hawshu markay cuslaato ikhlaas muwaxidiin bay wahaabiyay noqonayaan hadhow marka laga fududeeyo laga sii daayo falama najaahum ila albari idaa hum yabquuna fi lardi bikayri اlxaq dib baa loo noqon hayaa marka waxaa weeye hawshaasi ilaahay in badan buu laakiin inagu mushrikiinta soomaaliyeed xilliga shiddaday u daran yihiin markay baddu caarido oo diyaaraddu lagu halla bixi weydo oo baabuurku rogmado oo baabuurku kafaniino xilligaasayba awliyada baryaanba oo ilaahay u sharig yeelaanba inta beri samaadka xoogu ceerta lolan hayaan oo dhitada dhigan hayaan maba sharig yeelaanba way roonyihin markaa iyada abaari ma timid oo balaaya ma dhacday markaasay ilaahay khayrkiiba aadahayaan waxaad taa ku garanaysaa qalbigooda waxaa ku weyn ilaaha iyo ayrkii hayrkaa ku weyn leannu ruuxu markuu khatar galo oo hawshu ku adkaato qalbigiisa ruuxa ku jiro inuu tari karo ma ku carraa ma aadamuhu maanta hadduu dhibku qabsado guriga uu kugu gubto ruuxa allida wuu kugu gargaari kara maad u ee wuu ku caawin karaa haddii daymo lagugu yeeshood khatar gasho muslimiinta iyo qaraabada iyo dadka ahalka ee xigtada ah ninka allida waa kuu danqanaya ambaad ku carari ma tahay mise dadku markay khatar galaan oy culays yimaado ee soomaalida shariig yeeli jiray ilaahay khayrkiiyo awliyaay ku caraan alla kuma caraan quraysh iyo carabna ilahay bay ku carri jirtay keennee daran marka waa yahay haaulaa'i ashrakuu wa akfaru min mushriki alcarab taamuran malaha ila sheekhu marka wuxuu yidhi faina allaha tacaala inamaa arsala arusula ilaahay subxaanahu wa tacala rususha wuxuu soo diray wa anzala alkutuba kutubtana u soo dejiyey linacbuda waxdah sidaasa asalka ku qoran aniga liyucbada waxda iqo laakin linacbuda waxda keligii inaan caabudno walaa najcala macahu ilaahan aakhar asalkaas ku qoran laakiin walaa yujcal macahu ilaahun aakhar baa qoran laakiin walaa najcala ku daaya walaa najcala aanan yeelin macahu allahi ilaahan aakhara ay macbuudan aakhara ayib soomaali khaladka ku dhacay waxaa ka mida ah, waxay ka aamineen dhagax la qoro meel taagan asana marka la sheego waa dhagax qorano meel taagan ilaah marka la sheego waa ninka ilaahay waa addoon wax abuuray baa jira ma abadan ilahyada laga hadlay waa alcibaada walcubuudiya والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون waa قاعدة مهمة جدا tambiihan sheekhu u tambiihiyey jazaahu allahu khayran muhimun jiddan wey wladiina yadcuuna meesha ayadaa naqliga asalka waxaa weye wladiina kaanuu yadcuuna maca allahi aalihatan ukhra mila alshamsi walqamari walkawaakibi walcusayr walmasiix walmalaa'ika wallaata walcuza wamanaata aaliaa اlkhra cafun wayauuث wayacuuq wanasr aw hayri dalika lam yakunuu naqligaa dheer sheekhu waa gooye laakiin kitaabkaas mabxadka hala ahriy muhiim jiddan weeye sheekhu wuxu uhi wladiina yadcuun kuwii baryi jiray mushrikii alcarab iyo mushrikii aljaahiliya bagi jiray maca allahi aalihatan ukhraa ilaahay miciisii garabkiisii alla la jirankiisa aaliha kale caabudi jiray ama baryi jiray mil masiixi sida nabiylahi ciiso kale dad baa baryo hada caabudo ilaa yomina haada ayib wlmalaaika malaa'igta baryi jiray wlasnaam asnaamtii asnaamtuna asalkoodu awliya ahayn dad culamo wanaagsan sulaxoo dhintay yaa markay dhinteen baa cabaara dul fadhiyo qubuurtoodii <coughs> qubuurtaa markay haday dadkii hawshan yaqaana dhammaadeen sawirkoodii iyo taalooyin baa la keenay meel baa lagu dhajiyey waxaa layidhi aan ku dayana cibaadadoodii sheekha lama caabadayo lama baryahayo laakiin kan soo sheekh ma aha waa la xusuusan inuu nin cibaado badan oo ahlu khayr ahaa markaasaa lagu weyraxayaa cibaadadii alla barigi waa lagu dayan jiray duqaydii baa dhammaaday kuradii soo kacday iyo da'dii soo kacday buu shaydaan wuxuu ku yidhi ibliis aabbayaalkiin awoyaalkiin sawirkanay caabudi jireen ma caqliyaysna iyagoo halkan taaganoo tukanaya sawirkay baryi jireen oo caabudi jireen halkaasay baashu ka bilaabatay tiibuu sheekhu ka hadlaya wاladiina yadcuuna maca allahi aalihatan ukhra mila almasiixi wاlmalaa'ika wاlasnaam lam yakuunuu maysan ahayn dadkaas mushrikiinta ah yactaqiduuna kuwa aaminsan annahaa asnaamtu iyo aalihadu takhluqu اlkhalaa'iq abadan carab maysan aaminsanayn in laatiyo cusiya manaata wax abuureen ama adduunka maamulaan laakiin waxay aaminsanaayeen waa inoo shafeeca qaadahayaan waan ku tawasulaynaa ilaahay bay nooga ergaynhayaan jaahooday wejigoodaan xoqanaynaa lafahoodaan qoraxaysanaynaa ayib geedka dheer bay dheer somalia geedka gaaban baa lagu fuulaa ilaahay ma aadi karre waxaan u simanaynaa mxua geedka gaaban owkaasa waa warka inagu aan aaminsanahay somalia wuxuu ku ley anuu nin caasi aan ahay faasiq baan ahay anoo dhan baa khariban culummo ahlu khayr oo ilaahay agtiisa wax ku leh ayaan baryahayaa ayagii ilahay baa isfahmahaye waa warkeenni hadda warkii yaalla wey adduunka yaalla wey annahaa takhluqu alkhalaa'iqa adduunka inay abuurtay iyo uunka mayn aaminsanayn aw nahabaa idinka goan aw annaha tunzilu lmaara ama roobka inay keento oy awliyadu roob keento maysan aaminsanayn aw annaha tumbitu nabaat inay daaq doogsinta dhalisa maysan aaminsanayn oo inay roob keento dhulkana ay khayr ka keento maysan aaminsanayn wa inamaa kaanuu waxay ahayn dadkii carbeeda hore gaalada ahaa yacbuduunahum awliyada iyo asnaamta iyo aaladaay jireen aw yacbuduuna qubuurahum cibaadaduna waa inaad barido waa inaad tala saarato waa inaad isku hadlayso waa cibaado aw yacbuduuna qubuurahum ama qubuurtay caabudi jireen aw suwarahum ama taallooyinka muuqaalada wadaadaha wayaquuluun waxay odhan jireen maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ilaahi zulfa waladiina ittakhaduu min duuni wliyaa kuwa ilaahay sokadii aalihaash samaystay iyo gacanla samaystay yaquuluun baa kuu qadaran ama qaaluu maa nacbuduhum markay muslimiintu weydiiyeen oo yidhahdeen kuwan addaba taagantiin asnaamta ah, waxba idin tari maayaan ilahay idin abuuray caabuda su baa la weydin yaa ka abooray khaaliq baa abooray carshiisa ka sarreeya oo cirka jira waayo kuwa maxay u daba taagan kuwan ma caabudahaye waan ku tawasulahayaa ergaan ka raba maa nacbuduhum ma caabudayna asnaamta iyo aalihada ilaa liyuqaribuuna licilatin waacida inay noo dhoweeyaan mooy ilallaahi zulfa ay qurbatan ama qurba ilaha inaan ugu dhawaanu baan ka rabnaa ayagu dan ma aha ujeeddana ma aha waa wasilo aanu sii marayno ayb saasay odhan jireen wayaquuluun waxay kaloo odhan jireen haaulaai shufacaauna cind allah wayacbuduuna min duuni illaah alla sokadii waxay baryahayaan maa laa yaduruhum in lam yacbuduuh waxaan dhibaynin haddaysan caabudin walaa yanfacuhum in cabaduuhu hadday xataa caabudaan waxba u tari mahayo haddaad caabuddo ku dheefin mahayo haddaad ka tagtood ku ciyaarto ku dhibi mahayo waa asnaam dad ammaaday wey waxayna ku andacoon wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cind allah haaulaa'i asnaamtan iyo aalihada shufacaaunaa waa e, e, er, ergeygaanaga weeye iyo ergadii cindallahi noo taallay ilaahay bay aakhare nooga ergeynayaan ama adduunkay nooga ergeynoo roobab iyo nabad bay noo keenayaan fa bacaa allahu rusulah ilahay rusushiisi buu diray tanha iyadoo ka reebaysa ummadda iyo khalqigoo dhanba an yudcaa in la baryo axadun axad min duuni alla sokadi laa ducaa cibaada ducaa cibaada aan la baryin walaa ducaa inaad u sujuuddo inaad muxuu ahaayey barido inaad u rukuucdo inaad wax u gowracdo inaad ku dhawaafto inaad u soo xajido waa ducaa cibaada wey lannu salaada hadda waa duco maxaa ile waxaad u tukanaysay dantaad ka leedahay ilahay inuu kugu cafiyo oo kugu dembi dhaafo oo kugu naxariisto oo naarkaaga kaaga badbaadsho oo janno ku gasho wey marka waa baryo cibaado dhan waxay ka tahay waa cibaado dhanna waa ka baryo silloon wey laakiin baryada tooska allahuma kfir lii warxamnii wahdinii waa ducaau masala layidhahdaa amaa ducaau istiqaata waata gargaarka akhidnii unsurnii ajirnii oo kale wey anqidnii min annaar oo kale wixii la halmaala awliya lauskay shee cabdiqaadir lacuskay baa la odhan jiray waad garanaysaan laa ducaa cibaada in loo tukado ama wax loo gowraco ama la baryo ilaahay ma ogolo walaa ducaau istiqaata in la gargaarsadaan akhidna akhidna yaa shifa oo qulubina lama ogolo wa qaala tacaala ilahay wuxuu idhi qul waxaa tii nabi allow udcu ladiina zacamtum min duunih udcu ladiina barya ama u yeedha kuwii zacamtum aad sheegteen min duunillaahi alla sokodi inay ilaahyo yihiin ayib alla sokodi qolyahaad baryi jirteen eed aalih ku sheegteen maanta u yeedha ama barya ama cuskadu caabuda ayib falaa yamlikuuna hanan mahayaan kashfa durri cankum inay dhib idinka faydaan ma awoodaan baa lay maanta ayib ma awoodaan inay dhib ku haysta kaafida min faqrin wa maradin wa cadaabin wa ciqaab ma awoodo waa addoon miskiin ah ayib ay taxwiila durin min axadin ilaa axad inay qalin shubateeyaan adig dhibka ka qadaan rebel saaraan oy ka shubaan rebel ku wareejiyaan ma awoodaan waxba laa yuxarikuuna saakina ulaa'ika kuwaas aladiina kuwaasoo yadcuuna ay ku sheegeen annaha aaliha dadka malaa'igta ama ambiyada ama sulaxada ah ama e, khayrkaasi lagu xadgudbee la bariyey aladiina kuwaasoo yadcuuna ay sheegahayaan annaha aaliha inay tahay yabtaquuna laftirkoodaa raadinayoo jirinhaya ilaa rabbihim rabbigood ka doonay alwasiila ay qurba malagii iyo nabigii iyo weligii saalixa iyo sheekhii dhintay eed baryaysay asagaabaa addoon ilahay inuu dhawaado doonahaya asagaabaa alla caabudahaya oo ilahay inuu badbaadiyay allahuma sallimta ku haya adna asagii bal ka war waa kafya dheeri waa kala tegay alaaya ila akhir alaaya qaala aa'ifatu min asalaf jamaca min asalaf waxay yidhaahdeen kaana aqwaamun yadcuuna almasiix aayadan ulaa'ika yadcuuna yabtaquun ila rabbihim alwasiila salafku tafsiir badan ka bixiyeen marka qolyahan ayagu la caabudahayo xagganna ayagu ilaahay caabudayo alla baryahaya bay culum waxay dhaheen jin bay ahaayeen waagi hore la caabudi jiray fi ljaahiliya fa aslamuu bacda albictha jinki marka waa islaameen ilaahay baa caabudan keligii nabigana waa raaceen laakiin carabtii horaan caabudu jirto waxay ku nafbaxeen tii hore ku tageen warkii hore saaran yihiin addoommo masaakiina oo ilaahay baryahayo yarjuuna raxmata wayakhaafuuna cadaabah baa lagu nafbaxay oo loo sharig yeelhayaaba ama malaa'igtii iyo ambiyadii rusushi weeye nabilah ciisa kaana aqwaamun yadcuuna aqwaam min almushrikiin wاljaahiliya iyo waxay ahaayeen qolyahii eh, mushrikiina yadcuuna kuwii barya almasiix ciisay baryi jireen calayhi salaatu wasalaam wa cusayran bay baryi jireen wاlmalaa'ika malaa'igtay baryi jireen ayib ilaa an qaala tacaala ilaa uu sheekhu yidhi oo hadal dheer baa meesha ku jire walaqad bacadnaa fii kulli umma sheekhu waa sharxay in hawsha shirki tahay ama nabi ha marto ama weli ha marto ama dhagax ha martee ilaahay hayrkii khalaa'iqdoo dhanba axadkii la siiya xaquusan lahayn oo cibaado ah inuu shirkiga gaalnimo sheeku ka hadlay adilo badan ee aayaad iyo xadiis buu sheekhu dariiriyey waxaa ka mid a ah aayadii u dambeeyey walaqad bacana ilahi wuxuu waxaanu diray si dhab ah fii kulli ummatin ummad kasta rasuulan baan u diray farriin wade yaan u diray iyo dhambaal wade xagga rabbi ka wada muxuu wadaa an icbud ilaahay caabuda wajtanib aaquut an icbud ilaahay caabuda waa ila allaahu wey waa ila allaahu macnaheeda wey wjtanibu طaaquutana waa laa ilaaha ay laa macbuud طaaquudka in laga fogaado waa nafyigii ayb an icbudullahana waa ihbaatkii ay ka koobnayd kelimatu tawxiid wa qaala ilahay wuxuu uhi wamaa arsalnaa min qablika nabi allow hortaa maanan dirin min rasuulin rasuul maanan dirin ilaa hadduu ambiye ay kaa horreeyeen rusul nuuxii ilayh waxaanu u waxyoon jirray oon u sheegnay annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun anugunbaa allaha macbuudka xaq lagu caabuday keliga iyo caabuda axadkan la caabuda sheekhu wuxuu uhi wakaana sala allahu aley wasalam rasuulku waxaa yuxaqiqu kii taxqiijiya suga ee dhidbaha u aasa altawxiid ilahay keliga in la caabudo wayucallimuhu wuxuu bari jiray tawxiidka ummatahu bari jiray tawxiidku nabigu ummadiisa bari jiray xataa qaala rajul xataa wasaa'ila shirki ba oga digay markuu dhiban yahay ka dardaarmay qabrigiisii buu dardaaran khaasa ka bixiyey nabigu wuxuu ka tegay ma jira ila uu saxaabadii makhraati gashaday yowma xajat alwadaac oo yidhi diintii ma idin gaadhsiiyey wax kasta ma idin oo ka makhraati kaceen allahuma fashad nabigu uu marka dambe xataa qaala rajul maa shaa allah wa shi'ta nin baa yidhi nabi maxamed oo sidaa ilaahay doono anna aad doontay noqon doontaa hawshu faqaala nabi wuxuu ajacaltanii lilaahi nidda ajacaltanii waxaad iga yeeshay aniga muxamed aha lilaahi alla miyaad iga dhisa nigdan dhigaal shariig hawsha la maamula ilaahay doonitaankiisa iyo mashiiadiisa iyo tii nabi baa isku xidhay ayib ilaahaybaa maxaa yee wowgaasaa jamci keenay intaasuu nabigu diidan yahay asagoo shayga la hormariyey uu taqdiim gooni iyo rudbo khaasa leeyahay wa maca maadaama macaanida wowga asalka uu yahay mutlaquljamci walistiraaq buu nabigu diidan yahay waa shirki lafdi ah wey lafdi buu nabigu diidan yahay hawsha ayada aad waxaa u sharxay sheekh bakr abuusi qadiyadan ayada fi kitaabihi mucjam almanahi lafdiya hal akhriyo mucjam almanahi lafdiya muhiim jiddan weeye bal nabigu wuxuu idhi maa shaa allah waxdah ilaahay keligii wuxuu doonaa jiraya mashiiada khalaa'iqdoo dhanba waxba ka soo qaad ma laha wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun ilaahay baa hawshan iska leh haddii aad aadan daynaynin maa shaa allaahu uma shaaa muxamadun dheh e, e, tartiib maca la imog ayb ama maa shita dheh bacda mashii'at oo wuxuun la imow laakiin baalla keenaysa in daahirka kore laga fahmi karo xoogo ishtiraaga lama ogolo xadiidkani waa xadiid saxiixa wey waxaa soo saaray imaam axmed baa soo saaray iyo muxuu ahaye bukhaari fi ladab mufrad nasa'i fi camil walleyla min xadii bni cabaas waana xadiid saxiixa weeye wanaha nabigu ummadda wuxuu ka reebay can ilxalifi bihayr illah ilahay hayrkii in lagu dhaarto laa taxlifuu biaabaa'ikum walaa biummahaatikum walaa biاlandaadi walaa biاطawaaqiid laa taxlifuu ila billah walaa taxlifu billahi ila wa antum saadiquun nabigu go'aan buu ka gaadhay hawsha ayadaa aabbayaalkana ku dhaaranina waa kaan aabbahay waaya aabbaha qolyaa ku dhaarta aabbahay buu kuleeyahay war aabbaha muxuu aha odaygan sakaraadka nabta noogu keenta muxuu ah ayib aabbahay buu kuleeyahay aabbayaalkana ku dhaaranina hooyooyinkiin yaan lagu dhaaran ayib yaan lagu dhaaranina andaadii dawaaqidii asnaamta ilaahay ahad aan ka ahayn lagu dhaaranin ilaahayna waxaan run ahayn oo dham lagu dhaaranin been lama ogolo ayib nabigu waa ka hadlay cumar baa maali nabigu maqla isagoo aabihii ku dhaaranhaya markaasuu cumar nabigu qabto yidhi waa shirki ha u dhawaan hawsha cumar wuxuu waaga dambe maalinkaa laga bilaabo weligay ilaahay khayrkii kuma dhaar xataa ma soo guurininbu xataa nin ku dhaartay hadalkiisi maanaan soo guurininbu mana jilin buui ruuxna ma jilin oo macan jilin axadna kama soo afkayna kama soo bixin go-aanku saxaabadu saasu iska ahaa wixii dilooshu inuu khaldan yahay waa ka fogaanaya wanahaa can ilxalifi bihayr illaahi waqaa nabi wuxuu idhi man xalafa bihayr illaahi faqad ashrak ilaahay heyrkii ruuxu ku dhaarta shirkibuu ku dhacay lanna dhaartu tacdiim wey shayga aad weynayn eed jeceshahay qalbigaada ku weyn ayaad ku dhaaranaysaa marka waa tacdiim tacdiimkana allah iskale subxaanah wa tacaala waa cibaado dhaarta ayada ah wa qaala fii marad xadiidka asagu ee man xalaf bikayla faqad ashraka abu daawuud baa soo saaray tirmidi min xadiidi ibni cumara wahuwa saxiix wa qaala fii maradi mowtih xanuunki cudurgeeriyaadka nabig sal slm xanuunka uusan ka kacin nabigu u dhintay wuxuu ku yidhi dardaarmihi uu bixiyey lacana allahu alyahuud yahuud ilahay ha lacnado oo naxariista allah ka foga yuhuud iyo wnasaara nasaaru ittakhaduu qubuura ambiyaahim waa tacliil sababu lacni manaatu lacni waa maxay waa tanbiih masla min masalik alcila layihahda kanoo kale ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid lacanad buu nabigu hormariyey kadibna wuxuu idhi ilaahay ha lacna yahuud iyo nasaaro maxaa yeelay nabi allow qubuurtii ambiyadooda masaajid ka dhigteen waxay lacnada ku muteen oo ilaahay uu ku nacay oo lagu cadhooday dunuub waaweyn laakiin sababu lacni hunaa ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid qubuurtii ambiyadoodiiba intay meel ku xabaasheen bay masaajid ka duldhisteen masaajiday ku tukanayaan ilahay bay caabudayeen laakiin khaladku waxaa weeye maxaa qabriya masaajid ku keenay bayd ilaahay gooni loogu caabudo qabri maxaa keenay wasiila min wasaa'il shirk weeyaan yuxadiru nabi wuxuu ka digahayaa maa facaluu waxay sameeyeen muslimiintu u digahayaa ayib waxaa loo yuhuud loo sheegay ilahay inuu lacnaday nabiguna u lacnadahayaa ayib in muslimiintu ay ka digtoonaadaan waxay yuhuudi ku dhacday nasaaro ku dhacdo oon lagu dhicin marka lacniga muxuu ahaa yuhuudiya nasa nabigu xilligu dhiman waa waday culimadu sacuud waxay dhan lama lacnay kar annasaara waalyahuud in boqorku fasaxamaya lama lacnay kar nabigu waa ku dhintay soo lacnadaya lacana allahu alyahuud waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajid dhib jiro wey nabigu waa ku nafbaxahaya dardaarankii buu gelinaya in la naca nimanka ayaga wadaaddahan waxay dhahay abadan ari lasharon iyo netanyahu iyo muxuu ahaayey livni iyo shayaadiintan ee saliibiyiinta ee lama lacnadi karo loomana qunuudi karo in boqor fahad iyo boqor cabdalla soo fasaxaan mooye allahuma alcan yahuuda wanasara xia xabsiga geeya waa xidhan tahay liannaka khaalafta amra alwaliy waliya alamr halkaasay baashu naga maraysaa ayib shirkiga uu sheekhu ka hadlay waa shirku alcibaada wa shirku aluluhiya hadda ka inoogu dara inagana baabiya ashirku lmacaasir waa laba nooc shirku lwalaa'i walbaraa wa shirku alxaakimiya wataxkiim labadaa shirki waa ashirku lmacaasir ummadda baaba'shay mar baynu wakhti gooni ku bixin doona labada ayadu laakiin kan waa shirku sudaj walbawaadi walacraab shirkii reemiyiga iyo reebaadiyaha iyo ahlu riif walqura howlahan awiyada daba orda iyo qubuuro la dhawaafa iyo neef reebaadiyaha ku nafbaxa hawsha reemiyal hata waaba iskaga tageenba ciyaalsiyaha ku garimaysa hawshan iyada ciyaal macamaha hawshan ma ogolo ayib xogow tamadun iyo xadaara ku jirta may ogolo hawsha iyada reemiyiga lagu buubsadaa laakiin shirki reemagaal iyo reemiyiba baabi'iyey oo meel kastaba yaalla ayaa jiro shirku taxkiimi watashriic wa shirku lwalaa'i walbara inamaa waliyukum allah warasuuluh wاladiina aamanuu ladiin yuqiimuuna الsalaaةa wayuutuuna الzaka wahum raakicuun wman ytawala اllaha warasuula wاladiina aamanuu faina xisb اllahi hum اlghaalibuun alwalaa waxaa iskale ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta loo ogolaya ahluislaamka axad kale looma ogola haddaad gaalo siiso iyo gacansaar mushrik baa tahay min hadi naaxiya shirkulwala walbara waa ka ina baaba'shay dowladaha sidiiqan saaxiibada nahay igad iyo howlaha ka dhexeeya midooda yurub duول khليج الست iyo تacاamulka maca أوroba وarbi ka dhexeeya haؤulaaءi kaفaraة murtaduun gaalada maanta adduunka dhooban noocay doonib ha noqotee muslimiinta dhibka ay ku haysa iyo hawlahay ku jirta ninka ka qayb qaata hawsha asagoo waa kaafir murtado waxaa weeyaan islaantuna ka furan tahay khaalidun mukhaladun fi الnar in maata calى dalik shirku xaakimi wa taxkiimna asagu waa baab gooni ah labadaasa ina baabiye baarlamaan waatay markii horeba shariif iyo janaq ku gaaloobeen weeye ayib kadibna ibraahim dhere koox isku gaaloobeen ee isku wada raaceen kulligood ayib hawsha aad iskaga ilaali baalkan ay ama dacwanajidee ku nafbaxeen hadda waxaa weeye meelo badan wuu ka soo yaraaday magaalooyinku ku yaryahay miyiga iyo aryaabta yuu ku dambeeya baalka ummadda baaba'shay een lan fahansanayn ee weliba buugaagta loo qaatay ee jaamacaha looga baxo ee dakaatir ee barofesora lagu noqdo waa shirkulwaaya walbara wa shirkulxaakim watashriic wey jaamacadaha u furan qudaad buu leeyahay xeer ilaaliyu leeyahay bajad iyo miisaanad ku baxd uu leeyahay inkam gooniya dhaqaaluu leeyahay fanbuba leeyahayba xaram lqada baa lagu leeyahay ninka mu waa khabiir weeye waa faqiih faqihu lqaanuun fuqaha lqaanuun wa tashriic culuma buu leeyahay gooni ah waa gaalnimo culuma le la socoaad ciyaadan billah xadiidkaa dambe yuxadiru maa facaluu asagoon wax soo saaray saxiixayn ku jira ahrajaahu fi saxiixayn waqaala nabig wuxuu idhi allaahuma laa tajcal qabrii waanan yucbad allaahuma laa tajcal qabrii ilaahu qabriga ha ka dhigin waanan sanam alwaan kulu maa cubida min duuni illaah xayan aw mayitan qabran aw timaalan kulu maa cubida min duuni illaah waa waan laakiin asal ahaan sanamka iyo waanka farqi baa u dhexeeyo sanamku waa wixii suura xayawaan leh libaax gorgor bay u ekaysan jireen asnaamtooda ruux bini duulaysa u soo wari jireen wuxuu hadduu suuro aadama leeyahay ama suuro xayawaan noole leeyahay sanam baa la yidhahdaa amaa waanku waa kullu ma caagadan allah ka dhige caagadda haddii wax la mado geed la caleyma saarto waan weeye cadiy ibnu xaatim nabigu wuxuu u yimi qaba macatab saliib buu qabay mxuu ahay macatab buu qabay ama waxa inagu saliibka u naqaan nabig wuxuu yidhi irax hada alwatana min cunuqik cadiyow sanamka aad qabta iska sib sanam weeye leanna waa shacaar iyo astaan ka turjumaysa diin iyo caqiida xun ka turjumaysa matamisan ma marka awtaantu waa fara badan yihiin allaahuma laa tajcal qabrii watanan ilaahu qabrigayga sanam ka dhigin yucbadu la faqrada kelimada yucbad waa ku jirta leanna alwatan baa kulligiiba ah maa cubida min duuni marka yucbad waa taxsiilu xaasil taxsiilu xaasil nimadha waa waxaa weeye waanku waxaa ka mid a asalkiisa wuxuu waa la caabudaa nim l waa munkar lafdaha waa lafda shaada munkar hala gooye leeyi eh, xadiidkan dambe allahuma laa tajcal qabri wasanan wuxuu ku yimid min ariiqi eh, abi hurayra min xadiis abi hurayra marfuucan allahuma laa tajcal qabrii wasanan lacana allahu qowman ittakhaduu qubuura anbiyaahim masaajid xumaydi baa soo saray axmed bn xambal bukhaari fi taarikh alkabiir ibnu sacd fi tabaqaat abu yacla fi musnadi waana xadiid xasana wey xadiidka abi hurayra isagu allahuma laa tajcal qabrii waanan yucbad ma wato waankaaba macbuud aba waa macbuud looma baahna yucbad lacana allahu qawman ittakhaduu qubuura anbiyaahi masaajid xadiikaas waa xasan wey wa min xadiii abi saciid alkhudri mursalan allahuma inii acuudu bika min an yutakhada qabrii waanan fain allaha tabaaraka wa tacaala ishtada qadabhu cala qowmin ittakhaduu qubuura anbiyaahi masaajid malik baa soo sar fi muwa mursalan wa rawaahu hayruhu mawsuulan baa kan dambe ku jira lakin xadika abuhurera saxiixa wlihaada ittafaqa a'imaة اlislaam sidaa darteed a'imat islam waxay isku waafaqeen culamada muslimiinta calaa annahu laa yushracu inaan la jidin la ogolayn o aysan bannaanayn binaau lmasaajidi goobo lagu tukada iyo mawaadic lagu tukada in laga dul dhiso cala alqubuuri qubuurta wala salaatu cindaha waxaa kaloo laisku waafaqay annahu laa yushracu binaau lmasaajid cala alqubuur wala salaa cindaha walaa yushracu salaatu salaadan lama jidayo cindaha cinda alqubuur laa tusallu ila alqubuuri ayib ha u tukanina yaan lagu dul tukanin yaanxaggeeda eh, loo tukanin yaan lagu istaagin yaan laga agbixin ayib in markaasi qabrigu qabri muuqdo oo daahira hadduu yahay mamnuuc lagumana istaagi karo loomana tukan karo bal culammadu waxay soo guuriyeen ijmac bay soo guuriyeen ibnu taymiya hayrkiiba ay soo guuriyeen bacdu shaaficiya ay soo tilmaameen ayagu inkastoo ijmac iyagu aysan sheegin ayib kana hadleen caddeeyeenna in haddii masaajid iyo qabri isku yimaadaan waxaa la eegayaa qabriga iyo masaajidkeebaa horreeyey hadduu qabrigu meesha kusii yaalay qabriga la bixin maayo waa la daynaya masaajidkaa la duminaya masaajidkaa la duminaya qabrigaa iskale meesha hadduu masjidku horreeyey oo qabri mixraabkiisa lagu xabaalay ama dhexdiisa ama ducdiisa ama xagga dambeba laga geliyey qabrigaan bixinaynaa ma kulma hayaan yajibu hadmu lmasjidi ida kaana alqabru saabiqan wamutaqadiman wayajib hadmu اlqabri waisaalatu ida kana almasjidu huwa almuqadam nafsa shay wey lama ogolo hawsha ayadaa inuunu masaajiddeena koonfur ku yaalla weliba xeebaha wixii uun qabri dhex fadhiiso garan maysid ama xagga mixraabka kaga yaalla iyo qiblada aad waaba saasba sheekh wuxuu uhi wadalika waxaa loo diiday in qubuur masaajid laga duldhiso ama loo tukado ama lagu ag tukado lianna min akbari asbaabi cibaadati alawthaan awhaanta in la caabudo asbaabta u waaweyn ee keenta waxaa weeye kaana tacdiima alqubuur qubuurta la weynayay ahayd min akbari asbaabi cibadat alawthaan asbaabta u waaweyn iyo waxyaabaha keena dadku inay ku khaldamaan qubuurna caabudaan awthaan iyo asnaamna caabudaan wuxuu ka yimid kaana min tacdiimi alqubuur waa anaga hadda soo marayna abwafa ibn caqiil alxambali oo yidhi waxay ku gaaloobeen tacdiima alqubuur wa khitaab almowtaa bilxawaa'ij wa mxuu ahaaye wa tacliiq mxu alkhiraq bishajar halkaasuu la soo maray marka hawlaheenna waa saas wey hal la gaabiyo qabrigii kor u kaca waa in dhulka la simo kii si khaldan loo dhisan waa in la hagaajiyo kii lagu dawaafo waaba asagu waa in la baabashaba la bixiyo meelsan ogen la geeyo asnaamta waa adduunka laga waayo inta tabarteenna ah waynu ka dahirno oon ka zuulino calaa qadri istitaacatina almadaahir ashirkiya walawthaan in adduunka laga baabiiyo wey xadiidka camr ibnu cabaas atasumla fi saxiix muslim min riwaayaati waxaa ka mid a ah, nabi allow maxaa lagula soo diray arsalanii an yucbad allaha waxdah wa bisilat اlarxaam wa kasri اlawthaan awhaanta inaan dumiyo qaraabad la xidhiidhiyo ilahay keligii la caabudo waa dhambaalka lagala soo diray waa maqsad asaasi ah min maqaasid sharica alislaamiya bal waa akbaru maqsadin waa tawxiid ullah wa cibaadatuhu hawsha u daran ba halkaas wey saddexda tawxiid asal asmaa wa sifaat iyo ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa ku aadan khalaa'iqda iyo uunka ku aadanee khaaliqiyada ama rubiyada loo yaqaan intuba waxaa ka xoog badan muxuu ahaay camalka ka imanaya basharka yaa muta cibaadada baryada talasaaradka daacada basharka ka imanaya khalaa'iqda iyo makhluuqaadka kaleba ma allah iskale keligii mase la wadaagto hada tawxiid ululuhiya intaas wey tawxiid uluhiya marka la sheegay iyo tawxiid rubiya iyo tawxiid asma wa sifaat dad baa khalad ka fahma waa saddex xaqo alla leeyahy bas awey wax kale ma ah meesha saddex ilaah ma taal ilaahay subxaanahu wa tacaala qudradiisa iyo maamulkiisa wuxuu khuseeya inuu khaaliq yahay inuu raasiq yahay adduunka asagu inuu maamulo dir iyo dayn asagu inuu leeyahay nafc iyo dul asagu leeyahay tasriifkiisa iyo waxaa loo yaqaana tawxiid rubiya alkhaaliqiya ilaahay subxaana waa tilmaamuu leeyahay asmaana waa leeyahay tilmaan lagu tilmaamahay iyo magac ilahay lagu baryahay buu leeyahay tawxid asma sifaat baa loo yaqaana tawxiidulcibaada ku yimid yaad baryaysaa wey camalka u alla iman xaggeed aadinaysa xaggee loola qasdi meesha cabdiqaadir baa loo carari awliyaha lagu cararo quburaha gala mise alla xaggiisaa la aadahaya acmaasha imanaysa aadamaha iyo khalaa'iqdu ilayhi yascadu alkalimu اayib walcamal salix yarfachu iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin nastaciin waa tawxiid rububiya nacbudu tawxiid اluluhiya wاlcibaada wey ayib asmaada rabi اlcaalamiinna waa tawxid asma wasifaat lilahi tawxid asma wasifaat wey yacni ilaahay wixii lagu tilmaami lahaa haddii la tilmaamayo laga warramayo oo la nasahayo la ammaanayo haddii la barya magacii la cuskun lahay yaa raxmaan irxamnii yaa hafuur ikfir lii ayib ismiga ilaahayd cuskan lahayd baa laga hadlahaya laakiin baryada iyo camalka iyo cibaadada waxa kaa iman xaggee la aadin waa tawxiid waxuwaay alilaahiya aw uluhiya loo yaqaana saddex xaqoo alla leeyahay saddex ilahay meesha ma taallo saddexda xaq dadaan rabbi la aadin aday kuu taalla <clears throat> walihaada ittafaqa alculamaau sidaa darteed waxay isku waafaqeen muslimiintu calaa anna man sallama cala alnabiy ruux intuu nabiga soo boodo qabrigiisa soo salaama salaama subanaha sal slam cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa ku salaama anahu laa yatamasaxu bixujratihi anahu laa yatamasax ismarin maysid taaban maysid nabiga qolku ku xabaalla ayib ee caaisha waxay tii nabiga waxaa bannaanka loogu xabaali waayey ama qabrigiisa loo muujin waayey sidaa darteed walidalika lam yubras qabruhu walowlaa dalika labriza qabruhu bisaxii muslim wahayri waad garanaysaa markay ka sheekaysay in nabigu fii aakhiri mowtihi iyo maalinkuu warfaaday nabigu uu ka digay yahuud iyo nasaaro shirkiga ku dhacaan iyo qubuurta ay dhisaan xaggan lacnaday bay leedaha nabigu wuxuu u diiday yuxadiru maa sanacu hasuu nabigu ka baqaynin qabrigiisa in lagu xadgudbana bannaanka iyo qubuurta islaamku dhex geyn laha qolkiisa wax loogu xabaalay halkaan lagu celiya taasaa ka mid a inkastoo asal diineed uu yahay in ambiyadu meesha ku dhintaan lagu xabaalo haddana caaisha manaad kale muujisay alfaqiih alcaalima walihada itafaqa alculamaau cala ana man sallama cala اnabiy cinda qabrihi annahu laa yatamasaxu ismarin mahayo oo taaban mahayo isku tirtiri mahayo bixujratihi qolka nabi maxamed walaa yuqabiluha qabrigana dhukan mahayo iyo qolka midnaba liannahu maxaa yeelay inamaa yakuunu liarkaani اlbeyt liannahu taqbiilka iyo tamasuxa ama tamsiixa wey inamaa yakuunu wuxuu aha iskale liarkaani beyt اllah tirarkii ilaahay beytkiisa kacbada iskale rukniga yamaaniga loo yaqaana iyo xajru aswad iskale wey waa ruknay albeed waliba arkaanto dhan ma aha in la taabto dhagax ama derbi la taabto ama la barakayso hal meel baa iskale waa kacbada wax kaloon ogolahay ma jira wey waa cibaado lama ogolo mamnuuc derbi waa taaban karta oo dan kala hade laakiin barakaysi baa laga hadlaya cibaado iyo mxuu ahay khayr in laga rajeeya laga hadlaya falaa yushabahu loo ekaysiin maaya bayt lmakhluuqi makhluuqa gurigiisoo nabi maxamed gurigiisii ah ayib iyo qabrigiisi ah bibeyt اlkhaaliqi ilahay gurigiisa oo kacbada loo ekaysin maayo waa la kala saaraya kullu haada dhammaanteed kan dhammaanteed ama kulla haada ay sanaca nabigu wuxuu sameeyey kulla haada litaxqiiqi الtawxiid nabigu sidaa wuxuu u yeelay intaasoo meel lou maray towxiidka in la xaqiijiyo alladii towxiidkaaso huwa aslu diini diinta asalkeeda ah wa ra'su diinta madaxeeda ah alladii laa yaqbal allahu cama ilaa bihi towxiidkaani waxa waa towxiid ilaahay subxaanahu watacaala axad aadama ah uusan camal ka aqba ilaa bih laa yaqbalu allahu camalan min alacmaa ila bih bitawxiid oo wayaqfiru u dhaafa lisaaxibihi ninkii la yimid tawxiidka ninka laga helo dembigaa loo dhaafaa walaa yakfiru ilahay uma dhaafa liman tarakahu tawxiid ruuxii laga waayo shirki mushrik noqday kama qaala tacaala ina allaha laa yakfiru ilaahay ma an yushraka bihi alishraaka bihi ayb ilaahay ma dhaafo wa tacaala waa nakira fii siyaaq nafyi ilaahay ma dhaafo lanno ficilkan meesha yaalla an yushraka bihi masar baa laga dhalaalinaya in allaha laa yakfiru shraakan bihi wy shraakan bihi ilaahay shariigyeelid ma dhaafo sababan kaana shirkan asqara aw akbara wayakfir ilahay wuu dhaafaa maa duuna daalika waxaa shirki wixii ka yadheen gaalnimo ahayn shirkigan hadda laga hadlaya in loo jeedo gaalnimo o dhan baa culimadu isku itfaaqan gaalnimo o dhan wey kufri oo dhan ayib shirkiga asqarkaa iyo akbarku asagu lama dhaafo sidiisuba laakiin kufriga asagu tafsiil baa ku jiro kufriga akbarku ma la dhaafin kufriga asqarka oo dunuubta macasida loo jeeday waa la dhaafaa bitoobatin wa bikhayriha toobada iyadoo dhammaanta waa ka dhexaysaa laakiin bishafaaca bixasanaatin maaxiya ayib ayay kuwa kala gelayaan walaa yakfiru liman taraka ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa axadku alla doona u dhaafaa wayakfiru maa duuna dalika waxay raddi ku tahay alwaciidiya alkhawaarij walmuctasila iyagu waxay dheheen dembi dunuubtao dhanba waa isku mid kabaa'irta iyo muxuu ahaayey kabaa'irta dunuubta caadiga iyo shirkigu waa isku mid lama dhaafa ilaa bitowbatin ninkii ku dhintay dembi weyn oo kabiira min alkabaa'ir duuna shirki wa duuna alkufr xaggana aan ka toobadkeeninna aakharo waa ahlunaar naar ku waarahaya kaafirna weeye alkaasiistaagailah waa baabiye wayakfiru maa duuna dalika lama yashaa wixii aan gaalnimo ka ahayn iyo shirki aan ka ahayn ilaahay waa dhaafahaya inta dambe ee liman yashaa waa raddun cala alwacdiyati almurjia murjia waxay dhaheen waa dadku ahlullahi wey ahlulqiblo hafuuru raxiim wey ilahay hala socod daysani liman yashaa waa tacliiq ilaahay ninkuu doona u dhaafiya yaa adigu kuu sheegay dembigaad in lagu dhaafiyaa kuu sheegay kabiiraad dhex gashay ilaahay waa naxariis badan yahay adoomihii ummatu maxamed baan marxuuma marxuuma hawsha wada socon mayso marxuumadu waa imi weyn buu la yimid iftara wuxuu been abuurtay waa almushrik waa muftari waalkaafir muftari ninku muftari wey ayib maxaa yeelay xaqi iyo cibaadadii yaad intaad qaadeen meelaysan layn baad dhigtay shirkiga waxaa looga dagaalamayo shirkigu waa dhib badan yahay masaa'ib waaweyn ayuu keenaa ilaahay ummadu ku halaaga shirku waa xun yahay qul siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu اladiina min qabl kaana akaruhum mushrikiin nabi allow waxaad ku tara qolyahan carabeed iyo qorayshii nimankan la kari la'yahay mushrikiintan war adduunka balmaroo socda oo arka aqwaamtii idinka horraysay ilaa u sharig la kari waayo meeshay ku dambeeyeen maxaa loo halaagay kaana akaruhum mushrikiin badankood mushrikiin bay ahaayeen ibnu jarir abari wakhayruhu waxay leeyihiin sababu lhalaaki wadamaari waxaa weeyaan ishraakuhum wa kufrun biاllah idan shirkigu waxaa looga qayli ee wahaabiye ogu xabeebatay ee xaggan loogu dagaalami ummaduhu baabi'iya lagu halaagsamaa wixina rogay weeyaadi shirku tashriic baana baabi'iyey iyo wa shirkucibaada intuba waana baaba'asheen waawaaqiid shirkigu wuxuu keenaa aadamuhu in la xaqiro oo xataa uu ka baxo khadka ixtiraamkao dhanba ba laga saaro oo lagu sheego najaaso taxqiir lahu inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu اlmasjid alxaraama bacda caamim hada yayn u soo dhowaanin walaqad karamna bani aadam aan isku ogayn fii axsani taqwiim baa laisku ogaa wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqna tafdiilan baa laisku ogaa lagu kala teg maadaama mushrik qurb xaaraana wey najaasa wey najaasat lcayn buu qabaa wuxuuna ibnuqayim eh, najaasat shirki waa najaasa cayniya buui in la dhaqamayo ma dhaqanto ayb najaaso xukmiyaa jirta laakiin shirkigu waa najaasa cayniya toobo waxaan fujin mayso toobaha haddiiba lidunuub mooye wax kala fujin maayo idan najaas baa laga cabirahayaa shirkigu wuxuu keenaa in ruuxa aadamaha laga xarimo inuu janno gaanaarna u waajibto waa mafsadada saddexaad uu leeyay innahu yushrik biاllaah faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wma lidalimin ansaar shirkigu wuxuu keenaa in aan ilaahay dembigala dhaafin oon lagu cafiyin asaga ina allaha laa yakfiru an yushraka bih oon la dhaafin oon la cafiyin buu keenaya noocuu dooniba ha noqdee waa mafsado aad u weyn wey wuxuu keenaa maalinka qiyaamo in shafaacada aad ka qado laguu shafaaco qaadin famaa tanfachum shafaacatu shaaficiin ayib nabi allow ergadaadii shabc ka waran fahiya naa'ilatun man maata min ummatii laa yushriku billaahi shay'a waxaan u ergen u shafeeca qaadahaya mushrik shafeeca ma lah famaa tanfacu shafaaci ma xarimaya naar buu waajibin jannuu kaa xarimi ummaduhu baabi'iya najaas baad ku noqon yacni shirkigu waa dhib badan yahay waa intaasoo mafsado la koobi karin buu ummadda marka waa in lagala dagaalamo aad iyo aad loo dabargooyo way bahalka asaga walihaada kaanat sidaa walihaada shirkiga dartii inuu dhib badan yahay oo camal laga aqbalaynin inaan mukhlisan camal lagama aqbalo mushrikaa waa mukhlis ma aha walihaada kaanat kalimatu tawxiid sidaa darteed bay noqotay kalimatu tawxiid afdal alkalaami waa cadama kalimatu tawxiid laa illa allah kalimatu tawxiid waxay noqotay hadal lagu hadla ka u khayr badan ee u fadli badan wax afkaada ka sobx tawxiid baa ugu badan wa acdam una weyn fa acdamu aayatin fi lqur'aan aayadda qur-aanka ugu weyn waxaa weeyaan aayat lkursiy maxaa tawxiid bay ka bilaabataaba allahu laa ilaha ila huwa alxayu اlqayuum wa qaala sala اllahu alيه wasalam man kana aakhiru kalaamihi hadalkiisa u dambeeya ninkuu noqdo laa ilaha ila اllah dakhala aljanna akhrajahu abu daud fi sunan ayb axmed wاlbazaar wاlhayt bn kulayb fii masaaniidihi waana xadiis saxiixa weeye ayb min xadiidi mucaad ibni jabal ibnu maajah iyo nasaai laftood waxay wariyaan min xadiidi mucaad ibni jabal maa min nafsin tamuutu wahiya tashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuul اllah yarjicu dalika ilaa qalbin muuqinin ilaa hafara allahu laha ruuxii nafbaxa asagoo shayaatayn ku dhawaaqaya laa ilaha ila allah wa annii rasul llah maca aliiqaani walyaqiin janno gala weeye fii xadiidi mucaad waxaa ku yimid fi saxiix اlbukhaari wahayrihi man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an dakhala janna qasab weeye ninkii ilaahay la kulma asagoon shirki ku soo dhicin jannu galhaya laakiin shirki hadduu kuu yimaado jannaad geli haddaad dembi weyn lahayd oo lagaa goystana naar ku waari mayse jannaad ku dambayn oo dakhala janna waa saxiix waad helaysaa laakiin shirki haddaad ku dhacday janna ma jirto iyadu shirki akbara janna waa ka xaaraan fii xadiidi citbaan ibni maalik waxaa ku sugan asagu fi saxiix albukhaari wa hayrihi waxaa ku sugan ina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah ibtiqaa wajhillah o ikhlaas ah alyaqiin annutqu bishahaadatayn intuba xadiitaa soo sharaxday fii xadiidi mucaad waxaa ku yimid ikhlaas mukhlisan min qalbihi dakhala janna fii xadiidi cumaan bni cafaan waxaa ku yimid laa yalqa allaha bihima cabdun hayra shaakin bihima ila dakhala janna cadam shak alkhlaas ibtiqaa wajh illaah ayb fii xadiii wahwa yaclamu alcilm alkhlaas aلsadq alyaqiin intaasoo dhanba intaas waa shadhiga koobaad aad janno ku mudanaysa laakiin waa in acmal la timaado tawxiidsanaya salaadna tukan maayo man taraka salaata faqad kafar wey waa inaad tawxiid la timaado kana badbaado shirkigii xaggan waan tawxiidsano waan wardiy nawaaqid baanan farqaha iyo faraha ku wataa kaa socon maysa haddi waa nusuusul wacdi weeye najmac bayna alwaciidi wاlwacdi kama najmacu bayna nusuusi اlamri wالnahy sheekhu marka wuxuu ihi wlilaahu ilaah waa maxay huwa aladii waa midka ya'lahahu اlqalbu qalbigu u caabudo u qasdo aniga yulihubu ii qoray yalahu baa asalka ku qoran saasaana fiican huwa aladii ya'lahuhu اlqalb ay yacbudhu اlqalb yuxibuhu اlqalb qalbiga u qasta oo jecel cibaadatan isdullayn wamaxabatan wاsticaanatan kaalmaysi wa rajaan lahu iyo rajo uu rajaynayo wax khayr ka rajaynayo iyo wa khashyatan ka cabsi ka cabsanayo wa ijlaala ayib awliyada ku maqlaysa sheekh cabdilqaadir waa kan waa ku arkaa qulubulcaarifiin weeye markaad la joogto nuxaadda mxuu ahay carabkada la ilaashadaa oo laxni bay fiirinayaanoo ajrumiga ay kuu bandhigahayaan markaad la joogto axkaanleeya fuqo camalkada la ilaasha waa badala ragni ka tagtay way fasaaday kama asxin bay kuleeyihiin markaad la joogto dhan awliyada qalbigaa la ilaashada qalbigaada xumaan ha gelinin ruuxsaafi ku joog meesha ayada wax yar hadduu qalbigaa galo oo tiraad wadaadku ama been sheegaya wuu ku ogyaalay waa caalim alimaam xasan ashaybaani nin ay saaxiibaan shadaad ibnu xakiim la odhan jiray yaa islaantiisii intuu maalin yidhi iisoo diray addoonu lahaa heblanaya iisoo dir oo alaab igu soo dhiib asagoo guri kala jooga guri alaab u keentay addoontii baa ku daahday wadaadkii markay noqotay